samictu dheegi sawta rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkii soobta iyo dheegi daciifan haala kawnihi daciifan haalay soobka sayki daciife acrifu ankasaw fiihi fi sawti soobkas daadis aljuuca gaajika saw fahal cindak yagdamiya min shayin shayin haday fakaalat umu sulaym may golay nacam ha faakrajat iya umu sulaym habiday akraasan jamcu karsin ashay lmustadiir wahuwa hunaa alkubz moonfiyaalo e oo min shacirin aabidi uma akadat gaaday khimaaran hogoogdoya gaadi khimaarkaas oo lahaa liumi sulaim un sugnaadi falafad duubtay alkubsa bibacli bacli lkhimaari hogoogdi baclishe moonfadi kadadoobti wa uma dasad giliiday h ey adkalad giliiday ho alkhimaara oo moonfadi kadadoobon ya taxta sawbi anasaadalahay soobka hoosisa giliidi waradad radiiday ni ani radiidi bibacli bacli lkhimaari hogoogdi baclishe inti golinka glidime karkareen koraa kudadooti a uma arsala dirtayni ani dirta ilaa rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsntikan dirte fadaabtu tabay bihi bilkubsi khubusiyalabahi fawajadtu hali rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam jaalisan haliki fidi fi masjidi nisaa isdhaadis fidi wanaasuna macahu wamacahu maca nabiyna wamacashayna naasu dadayin faqumtu gumay calayhim cala annaasi dadki korshowa gumi faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam lian may ngarey arsalaka arsalaka haka diray abu dalhaka abu dalhata edeerka abu dalha waa ka diray fakultan may kagolay nacam ha abu dalha i diri faqaala nabiy o may kagolay ali dacaamin dacaam hakila diray fakultan may kagolay nacam ha faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sima golay gumukaha fandalagu taben wandalagtu anina tabi bayna aydiim hortiyo tabi hata jitu ilan kuseeda abadalan kuseeda faakbartum kabri abadalan kabri rasuulka sala lahu alayه wasalam sahayareninaseeriyo faqaala abu dalxa may guana dadka hawaday hada hadareeram faqaala abu dalxata abu dalxa may ka goolay ya uma sulaymin uma sulaym oy kad jaa rasuul llahi yakoy sala lahu alayه wasalam binaasi dhonga lakoy way dadki dhong misaaidki jarina lakoy walaysa cindana agdan mahane ma nudcimu naxnu nagoodiyaanhum rasuulki waman macaw kagoodiyaanun maagan mahaan taweelan ugeeg faqaala may kagoolay musulaym allahu warasuuluhu aclam ersmana kolay walimi gabnay merne ali i rasuul shay ogaarti mana rasuulka silay dadkaas haweey kolay si walka wargab yani saas a ilaahay rasuul shay og fandalaga abu dalxata abu dalxa yatabi rasuulkaas od balera kahorteedahay hataa lagiya ilaa likulma rasuul allahi kulkulma sala allahu alayhi wasalam faaqbala rasuul llahi agaabili sala allahu alayhi wasalam faaqbala farajac le macahu ma abi dalya lagaabili hataa dakala ilaa manzilki gurigi hakugalan faqala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay mere halumie ma cindaki umu sulaym o agdawa lihadi sheng ya uma sulaymin uma sulaym o agdawa lihadi sheng a faataad lakoytay bidalika alhubzi manfadaas taasee lakoytay faamara rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shey amri bihi faamara rasuul lahi amray sala allahu alayhi wasalam bihi yani ay yani wa kay bifatihi burburyawshay monfadi burburyawsha amray fafuta alhubzu monfadi ala burburi وacasarad hiya aaci umu sulaim وacasarad umu sulaim faacilku ake وacasarad umu sulaymin marmartay caleyhi cala lkubsi moonfidi korshewa cukatan gidaanko iya ka marmarti faadamat faadamat yani wa kay faadamat way kusaartay h o alkubsa moonfidiya kusaarti uma qaala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulsi may kagooley fihi fi dacaami may kagoolay ma wal iya kagooli insha allahu ilahay doonay an yaqul nabiy nawayna kagool ilahay doonaay uma qaala nabiy naomay kagola idan licasharatin tuman gofan idin gurub yaryaa tuman gofan idin faadina hu abu dalxa idmay lahum lilcashara faakalu amen atashaba ila kudirigan uma kharaju ben uma qaala nabiy idan licasharatin tuman kalin si idin faadina hu abu dalxa idmay lahum lilcasharati faakalu amen atashabicu uma kharaju ben uma qaala nabiy idan idimhn licasharatin tuman kalin idin faadina hu abu dalxa idmay lahum lilcasharati ataakala alqawmu kuaman kulhm washabicu kuli shogudirigan walqawmu dadka markaas may aadeen sabcuna todobaatan rajulan min rajulin kisi lamadi moonfiyaalkiyo haylalagagooy todobaatan gofaamen wa o thamanuun ahaadeen mutafaqun caleyh xadiidkana mutafaq wa an anasin radi allahu tacaala canhu qaala anas may ka goolay qaala abu dalxata abu dalxa may ka goolay liumi suraymin umu suraym may ngarayhan zawjidiis kad samictu dheegi rasu sawta rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshay soorti e dheegi laciifan ala kawni al laciifeeye acrif ana kasaw fihi fi sawti sootka darsi kasaw aljuca gaajo kasaw ahe yani may dheegey so samictu sawtan adheegi sawta rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam adheegi laciifan xaala kawni laciifan haalki ay laciife acrif ana kasaw fihi fi sawti aljuca gaajo kasaw ya dheegay e fahal cindaki umu sulayma agdamiya min shayin shayin shayaya walhayta minta zaaidila wa shayun lewa fahal cindaki agda min shayin shayun shay agdaiya faqaala mertay nacam ha faakrajad hiya umu sulema bidi agrasan gabalyaala agrasan maonfiyaala oo min shaciirin aya bidi wa maonfiyaalko shaciir aya bidi oo walaago golon kolelabili onagogolishilabili maonfe uma akada dhaaday khimaaran magoogya dhaadi khimaarkaas oo madaya walsaaradaasi lahaali umu sulema usugnaadiya dhaaday falafad duubtay alkubza khubustia duubtay bibacdihi falafad hiya iyadi yani duubti yani waa masalan musulem alkubza maonfidiya bibacdi bacdi lkhimaar bogdi bacdisha duubti uma dasad uma adkalad giliday hu alkubza moonfadi oo goohay himaar ogodigdubnaytiya tacta sawbi darkay hoosud gilidi ahay asturti manaa laag waradad radiday ni ani radidi bibacli bacli lkhimaari ogogdi baclisana koraho kudabooli wa gabyaysid uma arsalad hiya umusulem dirtay ni ani dirti ilaa rasuulilahi sala lahu alay salam ilahi rasulsantikain dirti kuri yaroo tumung iyo dhor jersay fadahabtu tabier bi bil ubsi monfidya latabi monfidya latabi fawajadtu heli rasuulalahi eli sala lahu alayh wasalam jalisan haleyki fili fi lmasjid misaajidka fili wamacahu maca nabiyin hala naasu dadkayin dad badana baalisroogaan faqumtu korsurumay calayhim ala lgawmiy ilen golonkiina wal dareemey walaka kuusanaha karna geba kusiisinyaa kolku rasuulka fahmi sala lahu alayh wasalam hada koley sheegi si mucjiz ahaan la wacyoodeya sika ogaadid dareemay rasuulka warsadi faqumtu korsurumay calayhim ala lgaw ala naasi faqala rasuul lahi sala lahu ala slam lian man yaray arsalaka arsalaka haka diray abu dalxata abu dalxai haka diray aliflistifama macduufe arsalaka arsalaka haka diray abu dalxata haka diray onagiya kurikal warsadaay anas fakultu an may kagolay nacam ha ha adeerkahadiri ana abu dalxa aadisa zoojewa faqala nabiy nahu may kagolay alidacaami a arsalaka lidacaami laymiya liyajli dacaami layma hakindirne kaashin daraadis hakindiray fagultu an may kagolay nacam ha wako intakjar golonkasun merne ha hayladirisle faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsamay ka golay gomoha istaaga dadki meel fideno hakaale hakahamana fandalagu tabeen mayle anas wan balagto anina tabi bayna aydihim aydilboomi dadki horti oo hormari xataa ji'tu ila an kuseedo abaadalxata edeerke abaadalxa an kuseedo fa akbartum kabri huwa abaadalxa an kabri bima nabi nabo kooyo shee waa saabi kooyo an sheegi rasuulka saartis fa faqaala walba ma i warsane dacam ahaaday la yara habahi rasuulkisaabtiskumia dareeran faqaala abu dalcata abu dalca may ka golay ya uma sulaymin uma sulaym oy kad jaa rasuulullahi yakoy sala allahu alayhi wasalam musaaxiban hal saaxibsiyi binaasi saaxibsinyakoy walaysa cindana agdaan mahaan mawal mahaan nucimu naxnu unagoodiyaano hum yakagoodiyaan agdaan mahaan sawelew faqaala may ka goley allahu warasuuluhu aclam ali rasuul shay ogaan badan si walan ilahay rasuul shay ogarti mana fandalaga abu dalxata abu dala yatabi rasulka soo daler golka orteed langlijer orteede fandalaga abu dalxata abu dalxa yatabi hataa lagiya ilaa kulakulama rasuullahi kulakulama sala allahu alayhi wasalam faaqbala rasuullahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshiha nagadi macahuma abi dalha lagafila idiyan idiyan lanagade idiyakualay hataa dakala lamadi intiya ku galan faqala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshe may ole halumiisheen ya omay ma cindaki dawali haadisheen ya uma sulaymin umu sulaym agdawalyaali sheeng saatadiya musalena koyta bidalika alkubsi maalkalam yaalne monfiyanogi golishakijartihabide yashanti daamki yashanti faakbara rasul faakbara faamara rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam amri bi bifatihi burburiyaw sheeye amri fafuta huwa dacaamki la burburiye ay kusira wal burburiye ajzaan sagiratan juzyaal yar yar yalan burburi wacasarad marmartay umu sulaym umu suleyma marmarti calayhi calal hubsi moonfadi oo lajijibi walyarayhayn lajijibiye korshay kamarmarti kusaardon kale male umu sulaym inga marmartay cukatan gidaanko iyo marmarti cukaga manaa may buaweel oo dhaaysalaksibla macruuf cuka baadi waktiyi hore olkasaay wicaaun min jildin wa hadi jirgaan walaasan bedel waktiyi hor magaara mugdooya geediyaalalkasuraa kabacdo dhaaysalakshibaay mana yani wa ki masalan ini mararyan male taas oo kale taas magaaro wicaa min jildin mustadir wareegsan yujcalu fihi asun subga lawele aw ilcasal o macwuma hadi jirgan ilalasa hanti don walku baha jirgaan lailambedela waktigi hore lasuubiya magaar megdeeda lasuubiye kulay wal hagaajiye hanhang walalakshibag kalkun kedahankisugaha wal yar dhaayse ka jiran iya kamajhujiday hankashirti casaraad marmartiyo dhaaysa dhaaysa arkadisrihay wacasaraad marmartay umusuleymin aleyh alalkubdi cukatan gedaan faadamat faadamat ku saartay alubsa manfudi walawar dhaasigi walakajar melkamirtaid usaarfaylme wal yaro goygoy ele uma qaala rasul inti dhibaato jartiya daliilngas manaa saaw rasul jaminsu dhibaato jartay yani khushuunat lceesh kusuganaaye oo rasuulllahi hadii yani soodkay laciib laya gaajo daraade laciib layd argaay haye asxaabu rasul iyo naftiyonan dhaangne yoona diyo waa ku hataa dhaayswaasiyin kusaarwaasiyin manfudan yar lahaysula argaay kalku ini nolol cariri jarti iya latusyahay yani lanatusyahay kalkun uma karaju faakalu amen a uma gaala nabiy fihi fi acaami may kagoolay fihi fi lkubdi rasuullahi may kagoolay sala lahu alayh wasalam ma waliya kagooli sha allahu ilahay dooni yagula nabiy nawayna kagool ilahay dooni uma qaala nabiy naw may kagoole idan licasharatin tumun idan idin licasharatin tumun idin faadina huwa rasuulka idin faadina idan lankalilay dalxo abu dalxa wa faadinahu abubalcdmay lahum lilcasharati faakal amin tuman kofa galan amin hata shabe lagdiran uma araju be uma qala nabiyna umay gola idan licasharatin tuman kofa ngedin faadinahu nabag ngedimay lahum lilcasharati casharadiya ngedimi moonfadi laykisyaraa iyo barakaawen badadeen tamaado aysan faadinahu abu balca idmay lahum lilcasharati ngedimi faakal amin hata shabico uma araju ben uma qala nabiy idan licasharatin tuman kala ngedin faadinahu abu balca idmay lahum lilcasharati hata akala lqawmu qawmki dhong may likutiriya todobaatan todob meelod min tumun ewaha hata akala alqawmu qoomkanjiko aman kulum dhamaantoodi washabecu kudherigaan biina kudherigeen dacaamkina aamen wa walqawmu qoomka markaasay intaas yarku aameen sabcuuna todobaatun yahaadin rajulan min rajulin aw tamanuun amasiyatun koka yahaadin mutafakun aleyh mucjizu kolku ini yani waa kay mucjizi saxaabta latusiyey yarageen aliley dacaamka oo wal yarla ee moonfiyaalko unugo garab sheeleka jarta todobaatun kof siyatun aamaya wa fi riwaayatin fama zala nabiyu rasuulka suhudi shee tusiye kolka saahibnimadiis addunya waydiyaana gaajosanaay saasdaawalka gudbiya wafi riwaayatin fama zala fama zaala mazolno fama zaala shanu shaanagi mazolno yadkulu ini hagalaayaan casharatun tumun hagalaayaan wayakruju casharatun tumun baayaan hataa lam yabka ambagahaana minhum min alqawmi axadun ambagahan ila dakala huwa ahadkaasi hagalay faakala huwa ahadkaami hataa shabica huwa ahadkaas ilaa kudherig uma hayaa uma hayaaha hey jamacahawa uma hayaa rasulka kulmiyay ha dacaamkiya kulmi ey jamacaha dacaamkii oo moonfidi haayey lagiibiyaa iya kulmi oo burburki geedki iya kakuusi fa idan hiya dacaamkii moonfidi waaba miluhaa siditiya oo kale bu jajarsuntaleyma siditiya oo kale xiina waktiya kaluy ameen minha min alkubsi ku ameen oo kale buhay wa fi riwaayatin fama zaala fama zaala shanu shanag mazulmi yadkulu hagalaayaan casharatun tumun hagalaayaan وaykرج bahayaan cشhرaة tuman bahayaan mزulna حatى lam yafgan bakan minhu min alقوم aحad man bakan ila dakla huwa xadkaas galay fakala aami maahin حatى shaبca huwa xadkaas ilaa ku dherg uma hayaa kulmi diyaari mana e jamaca la jamaca kulmiya ha ha alkubza moonfadi burbursanayt akoosi faidan isla marki hoob laakosi ba hiya kubzidi moonfadi waa miluha faidan hiya kubzidi waaba miluha yani mil kubsi moonfidit sidii hodhay hayti oo kale bu xiina waktiginanka mil eh akaluyo ameen mina min alkubsi ku ameen wa fi riwaayatin faakalu ameen casharatan hali intumon casharatan hali intumon xataa facala nabiy nabag ilaa kufalo dalika alficla ficilkaas saasay kufal bisamaniina sihetun rajula min rajulin kufal sihetun of iya saas kafali hodhay riwaayadi hodhay maya shaki hayti sihetun mistobdaatun hayt ada jasmu waay maanaa sihetun ahayalili xataa facala nabiy nabag ilaa kufalo dalika alficla ficilkaasay kufal oo dacaamkasiyo shay eh thamanina bithamanina siyatun kufal rajulan min rajulin uma bacda dalika iya akala nabiy nabag aami sala allahu alayhi wasalam bacda dalika almadkuuri marka intaas siyatun ka amen bacdishe wa ahlulbeyti wa akala ahlulbeyti ahlulbeytka yoona aamen watarakuu anhato kutaben suran itinga kutaben hata yani wa kay ha waahi wala kutaben dacaama kutaben fadli kutaben watarakuu kutaben hata suran utun itinga kutaben idinga kutaben daanka sidis yaalo kutaben wafi riwaayatin uma atlalo siyen ma ablago yani wa kay masala jiranahum maya uma atlalo kutaben ma wal o ablago iyo der siyen jiranahum ma kutaben hata may kutaben watarakut ilayka dikrta uma aflalot fadl fadila lere wal koobadanga fadil lere wal kutabta ilay uma aflalo fadil taben ma way yani dacaam iya kufadil taben ablau iyo derten jiranam darusyo walfaalil hata kutaben mana uma aflalu uma taraku kutaben alfalala faalil o iya kutaben ma ablau jiranam uma aflalu kutaben ma wal iya kutaben faalil uma aflalu uma taraku kutaben ma faalil iya kutaben ablau iyo derten jiranam darusyo wal derten hata kutaben daamki sigaisen barakoy rasulka tuftitis oo duaadi rasulkan kabaragoy daamki wafi riwaayatin riwaaya kale an anasin kurid al anas may kagora jitu seedi rasuul alahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulseen seedi yawman fi yawmin maalinto fawajadtu heliyu rasuulka heli jaalisan marayki fidi ma asaabi asaabi rasuuli rasuulka saatis macajola fidi walhaal kad casaba nabiy nabog hiray badnaw badna nabiy hiray bicisaabatin hadak hiri fakultan may kagolay libacli asaabi asaabi nabiy nabaga saartis baclo kumida mayngaray lima may casaba rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul seen hiri badnaw badna nabiy nabag ololidis may shiidanka hiri faqaaluu bacdigi ma yareen min aljuuci min ajli ljuuci gaajo daraadiye waay fadahabtu tabi ilaa abi dalhata an tabi wahuwa abu dalha zawji umuslem bintu milxam aha fakultu armaynka golay ya abata aabaheyo eleerow aadisa gabe aadis zoojewa zawju umihiw aadis yani zoojewa kad ra-aytu aragi rasuulallahi aragi sala allahu alayhi wasalam kad casaba kad casaba haal rasuulka hiday badnaw badna nabi naba ololadiis bicisaabatin adaka hiri fasaltu suaali bacd asaabi asaabi nabina asabtis bacdkum ide suaali faqalu bacdigi merena min aljuuci min ajli aljuuci wa gaajo daraadiye wa yani wa kay fasayan hiriya yaran fadakala abu dalxata gali cala umi aadeen gali faqaala abu dalxa mere hal min shayin shayin sheyeya qaalat mertay nacma cindi anagday mi hade kisarun moonfiara min khubsin moonfe watamaraatun timriyaali aadeen fain jahadikoy onaauna ninkoy rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ninkoy waxdaw munfaridan haleysirelis ashbacna dirjani anabiya dirjan wain jaahu rasulka dikooyo wain jaaha dikooyo aakar kokal macahu maca nabi nahu macashadi kokal dakooyo ala acaamu acaamka yaraaday canhum an ilahi yani nabi waman macahu nabay dadka lijar yaraade ku yaraade wadakara huwa raawo may sheegay tamaam alxadid hadiska dhimeesto sheeki adilay waare walikishalingle hadaa nagi wa fi riwaayatin marwiyatin can anasin qala anasun anas may ka gore jitu seedi rasuulalahi an seedi sala allahu alayhi wasalam yawman fi yawmin maalinto an seedi fawajadtu helihu rasuulka heli jaalisan aleyki fidhi maca aصxaabi aصxaabi nabiy nabaga saartiis macaisha lafadhe wakad acsaba walhaal kad acsaba babnahu wakad acsaba nabiy nabaga hiday babnahu babna nabiy nabag ololiis bcisaabatin hada ka hiri yanseedi fakultu may kagolay libacdi aصxaabi aصxaabi nabiy nabaga saartiis bacdo kumid a warsaday meeray lima may fi ayi shayin lima may ahay casaba rasuul lahi sala lahu alayه wasalam an hiri babnahu babna nabiy bilcisaabatin kiri rasuulka ololadiis may hadagan kahiri sawarsadi fagaaluu mayeran elki melsoogen min aljooci min ajli ljooci gaajo daraadi waysa yaran fadaabtu anina taba ila abi dalcat abi dalcyan tabi wahuwa abu dalxat zawji umi sulaim bintu milxaan anas adis umu sulaim bintu milxaan gibirtilala anas adise dooje waaha lankaasan tabiya ley fakultu may kagoolay ya abatah ya abi lakadigan ya abatah ya abi awkeyo ay aba dalxa adis yani wa ki masalan wa edershay wa ya abatah ya abi awkeyo ad ra-aytu aragay rasuulalahi arag sala lahu alayhi wasalam casaba ad casaba haal rasuulka iday badnahu badna nabi naba waloladis bicisaabatin hada fiiriya aragyo fasaltu sualay bacla asxaabihi asxaabi nabi nabaga asxaabtis baclku midee sualay fakaaluu bacligi meerena min aljooci min ajli ljooci gaajo daraadiye waay gaajo daraadiya hiriya yaran fadakala abu dalxata abu dalxiya galay alaa umi aaday korshe waan gali faqaala abu dalxata abu dalxa may ka goolay hal min shayin shayin shay aya hal cindak min shayin shayin shay agda yaale umu sulaymoy wala hayse daalad meertay ha nacam ha cindiyan agdayma hade kisarun monfiyaalo min khubsin yani riwaayo riwaayo fasraasaho dhayma eraaye yani agraas iyo eraay kisar iyo hadana ley isku macna ley kuli monfililmijed kisarun monfiyaala kisratin kisar lakijami wa yani kisarun monfiyaala oo min khubsin monfe yaagday haadeen watamaraatun timriyaaliya maagay haadeen cindii tamaratun waay fain ja dikoyo na rasuullahi ninkoy sala lahu alayhi wasalam wacdahu munfaridan haalay sireedis ninkoy ashbacna dherjianeho rasuulka sala lahu alayh wasalam dherjian wain ja dikoyo aakar kokal koyon macahu maca nabiy lakoyon galla dacaamu dacaamka yaraaday canhum can ilqawmi goomkao rasuulka lakoyaw ka yara canhum can inabiy waman macahu labagi dadka lijark yaraaday dacaamka markaas wadakara raawi wadakara anasun anas may sheegay tamaam alxadid hadis limeestisay sheegi adkhushunat lcaysh lay tusiya asaabu rasuul iyo nayo rasuulka sala lahu alay wasalam nolol cariri ninka noolaya oo addunya kuzahisnaayn on shag weydiisbaan addunyada oo dacwadaas ay kajahay rasuulka sala allahu alay salam bab lganaacati walcafaafi waliktisaadi fi lmaciishati bab lganaacati hada kan bab lganaacati sabrawyan baabay oo la ganecgaado wal ilahay kiisiyadka sabr wal walcafaafi bab lcafaafi dhoorsado yan baabay waliktisaadi bab liktisaadi dhexdhexaysado baabay fi lmaciishati nolol walinfaaqi bab linfaaqi nafaken yan baabay yani wadami suaali baabu dami suaali suaal haydaaradiye baabey min ayri daruratin dhibaato laan lasuaal haydaaradiye baabulganaacati hada kan baabulganaacati ganegaadow yan baabey walcafaafi baabulcafaafi dhoorsadow cafiifnimo dhoorsadow yan baabey waliktisaadi baabulktisaadi dhexdhexaysadaw yan baabey fi lmaciishati nololo dhexdhexaysada walinfaaqi baabulinfaaqi nafaqeeyow yan baabey wadami suaali baabu dami suaali suaal haydaaradiye yan baabey min غayri daruratin dhibaat laaan suaal hidaaradi adoo dhibkin hayni suaalas hidaaradi andaabey qaala lahu tacaala ilahi may ka golay wama min daabatin daaba mahaan fi lardi arad hadiya daaba mahaan ila cala llahi ilahay korsheeya risguha risgu daabati daabadaas irzaagiyahaadi ilahiya irzaagay daaba kastaba wama min daabatin too kutubaas mahaan too tukubaas kutubaaso fi lardi aradan dhahadiya kakutubaas mahaan wama min daabatin daabatun daaba mahaan fi larli daaba aradan dhahadiya daaba nafley mahanwa ilaa cala llahi ilahay korshe riskuha risku daabati daabadi adeeg yani riski shay haada ilahay irzaage waay waqala lahu tacaala ilahay may ka gole ay yani wa ka lilfuqaraai yale lilfuqaraai aladina uxsiruu yani fi sabiil llahi laa yastadicuna darban fi lardi yani lilfuqaraai fakirinti yele wed ilahy ahay yani aladina fakirintaas oo uxsiruu lishiray Eh, ingadacu ilalahi warasuli ingoan madina lay askunaayano yani nolol sababshe i shagaari washai walaasan helaanehanasa ya isku le manaa sadaga lilfuqaraai le aladina fuqaradaaso uxsiruu lishiray fii sabiil lahi lan shiri ayatabiicuna ang awood larban safaraw fi lardi arada dhahdielka safar ang awood yaxsabu ljaahilu kano jaahilka may maleeyeyhum fuqaradaasoy agniya ang maleeye min atacafufi min ajli tacafufi dhoorsadaw ki dhoorsadahan daraadiye tacrifu antaad kasaas mukaadabahum ladin kasa kasaas bisimaahum calaamadood iya ka kasaas laa yasaluuna masu'aalayan annaasa dadka ilxaafan nagnagaw ka nagnagaw masu'aalayan ay walisi walisi ka nagnagaw masu'aalayan wa madowrsadaayan qaala allahu tacaala ilahi may ka gole lilfugaraa fakiirintiya lew ahy aladina fugaradaaso uxsiruu lishiray fi sabiili llahi lakashiri ee in gadacuu ilallaahi warasuulihi ilahi rasuul sheen gohen madiniaskunaayan sabab oo macaasha oo iyo kumashhuulean male bes yani waa kay saas wa fi daacatilahi kasugunyin jihaad hoobler diyaarangayin meel kas yani wa kay fi sabillahi wala baradaayan kuli hadagalaana fi sabiillahi badanta lilfuqaraai fakirintia leh aladina fuqaradaas oo ixtiruu lishiray fi sabillahi lakashiri kole hadi tafsir meel jaarmaju taclush hadi mahayno tafsirka koley marki laseego la ogaado insha allah laa yastadiicuna yong awoodna larban safara ng awoodna fi lardi arasda hadi la safara ng awood yaxsib ljaahilu kano jaahilka may maleey hum ladin kaso agniyaa tanaabin yang maleeya may weli min atacafuf ya ilahy min ajli tacafufi doorsadowka doorsadayen daraadiye wa tanaabin lang maleeye yani wa kay saas wa istagni ma agnaaka rabuka bilgina waidaa tusibka kasaasatun fatajamuliti o kale yani wa kay masalan darcoosku adaysadaayan may lang maleey wal taajirin ega lang maleeya mana yani may bo ilahi intib sanaadki dikaw shaacirkomeera istagni ma agnaaka rabuka bilgina rabagabanti sanaad idig sanaad sadig waida tusibta khashaasatun gaajo daron hadii ka siibton fatajamul iskurciy arimana darkaas kunadiifsay bes ya iya darshi adi saas de sida talaamiidan ba i marne saas oo kale masalan darki hoos kudhigdaay bes dadkali jaran bulshada ka dhex jiran walma imalaya taajiriin ay yani waan walna mahaysadan saas oo kale kolkuntiya ilahay ka tilmaamaay laa yastadiicuna ma awoodan darban safaro fi larli arada dhahadiya lakasafaro oo ganacsi la weydiyoono ma awoodan may wali waliabisiyin fi sabilah kijara yaxsab may maleeyey hum aljahil kano jahilka may maleeyey agniyaa hari intanaadin yag maleeyo min atacafufi min ajli tacafufi doorsinaan daraadeed tacrifu antada kasaase hum ladinkaa kasaas bisimaah calaamadood yaka kasaas laa yastadiicuna maawoodan annaas laa yasaluuna masu'aalayan annaas calaamad wujika kumoogotiyo ye yani dareemas masala ini waa gaajo in dhibaatayso yin wal dareeme laakin darsho i hoob la fiirina tanaadinga lang maleeya laa yasaluna sualan anas dadkan sualan ilaafan ilxaafan nagnagaw sualan er ilahy waqaal lahu tacaala ilahay may ladiidahay suaal oo nagnagay walisi walisi taas nagnag taasa ladiidahay laxaydaaraya la doorsado wali afiif laska dhika taasa yani ilahay amaanayo waqaal lahu tacaala ilahay may kagoray waladina kuwa idaa anfaqu hadi way dhiibayaan baabulqanaacati walcafaafi aidan lilfuqaraai iyo nayo yani wama min daabatin taasa nifilna waliktisaabi fi lmaciisha hadan waladina ida anfaquu lam yusrifuu eridahay wladina kuwi amdaxa wa cibaad raحman aladina kuwi ida anfaqu hadiyo wanafaqeeyanba yani wa kay masalan cibaad raحman ala kusheekoyaay wa cibaad raحmani aladina kuwiya kumidawar ilahi odoom ala raحman adoomin sheemay buaniyo ida anfaqu hadiyo bil dhiibayan lam yusrifun hadgudugaan ay walam yaktiru hadana good yaraayaan wa kana bayna dalika kaas dhaadisna haade gawaaman yani ki katoosan haadi taas dhadisa yani katoosanyin wa dhaadhahaad mana bayn alisraaf wa bayn aligtaar wladina kuwi a cibaad raxman aladina kuwi wa idaa anfau hadii o nafagayan lam yusrifun hadgudubaan oo bila dhiiban oo baran walaa ladadeediya un hayn dhaxdhaxaad wala deediya un lahayn walakafilanla idasiyaayaan ma wala kubaayo idoo jidite ijiro nakshiba un hayn walam yakturu hadan anguud yaraayane o cariirini dadka awlaadanka noolaayane cariirininka welaan wa kana dalika wakana alinfaaqu nafaqeentooda haatay bayna dalika almadkuuri kan hadaa sheegna dhadis kawaamanki katoosan haati dhexdhexaada mana bayna alisraaf wa bayna taktiir lamdhatiyo israafna masuubiyaayan udyaraan cariri ehona ma e yani waa kimatalam dhexdhexaad weleen hanasa cibaaduraxmaan kumid er ilahi kalku yani maylfadaay waliktisaadi fi lmaciisha nololo la dhexdhexaad biilka dhexdhexaad lakuweel mana han sheelay lakaro isku dhiiblay ma e biilka dhexdhexaad lakuweel taasu mana وقal الله taعala ilahy may kagolay وama khalقtu anum aburna jina jina ma aburna alinsa insa ma aburna ila liyacbudu ini abudan len aburin iya ni abuda ma uridu an madoonaw minhu min aljini walinsi makadoonaw min riskin risgan risgo makadoonaw وama uridu an madoonaw an yudcimu ini gudiyang ni ani gudiyang makadoona ilahy وama khalقtu anma aburna ri alla subحaana wataala isa ma abur واljina واljina jina ma aburna walinsa insa ma abur ila liyacbudu ini yani wama urid madoona wari ala subحaana wataala minhu min alinsi wاljini makadoonaw min risin riskan riska makadoonaw tusaadu ala nakirati manfiyati riskan mafcuul mana hay wama urid an madoonaw an yudcimu ini guudiyan ni ani guudiyan makadoonaw ani guudiyayo cibaado leil kufade wari ala subحaana wataala wama alaحadis aحadis fatakadama ma inin hormaray mucdamuha mucdam laحadis aحadisan sadan badiyin anin hormare fi lbaabayni lamadi baaban in ka hormaren baabenkaasoo saabigeyn hadhageen وamin mali may kumid ah waliya hormary haba hormareena وamimama ladi xadid may kumid ah lam yatakadam xadidkasa hormar may kumid ah ma ruwiya walili wuriyey an abi hurairata lakuri radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayه salam qala nabiy na may ka golay laysa alghinaa sanaadnamo mahaan can kasrat lcarali maal badnaan mataac badnaan mahaaneri sanaadnamo maal badnaan mahaan walakina alghinaa almamdux sanaadnimad oo la amaanaw mayb wa hina nafsi nafsa deegtoonshe waay nafta wal ilahay si nika sabr toka degdoon taaso tanaadnama er rasulka sala allahu alayhi wasalam laysa alghinaa tanaadnamo mahaan can kasrati alcarali ay ilmaali maal badnaan tanaadnamo mahaan oo hanti badan adgabto maal badan adgabto meel kastaba maalka la yaala yani tanaadnimo ma weri rasulka sala allahu alay wasalam walakin alghinaa tanaadnimo may bu hinaa nafti nafta deegtoon she nafta waniskisi ilahay ka deegtoomo deegtoon lankilaka irzaag taasa maal badnaan er rasulka lamanaw taaso malankan hadii onayo maal yani adduunka waliyaalsa leye laakin galbigii banka jarne hina nafsi inka jarna walba mantarasolilay mana meer garaaw bari garaaw isaablay ka jare horlay walkalan kasii darfade walmashalbiya alaarihara saasay mana laakin hina nafsa gofka hooblasi o nyaski ilaahay si oo haddana hina nafsa lanka dara taasa kana e rasul sala allahu alay salam yani saas ida kunta ida ma kunta ada qalbin ka nuucin faanta wamaluka adunya sawaan saacirkiraayo kale hadii ad ahaato lan galbo leho galbi shayga nucsan adeete adi mahalka jiganagadasan ari ay yani wa kay walakin alghina sanarnamamay ina oo mamduuxe hina nafsi nafta deertoonshe waay naftaas ilahasi ka deertoonto kasabarto cibaadada gudato mutafaqun caleyh algaradu garad may alcaradu bifati lcayni alakri waraay caradu huwa almaalu maalwa waan cabdillaahi bn camr bni caas radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alay salam qala rasulka may ka kad aflaxa man iyo liibani xadiiskiiho amoodni a aslama islaamay warusiga amanka lirzaagi kafaafan walka filan waganaca allahu ilahi kaganacsiye humankaaso bimaagi kaganacsi aata lah ilahi siyey humankaasoysi ataa hoob lamid bimacnaa acdaaw ataana kooyaw ataa hoob lang midne ataal kad aflaxa ana rasuula lahi sala lahu alay salam qaala rasuulka may ka goole kad aflaxa may liibani man iyo liibani aslama hu amanka islaam iyo liibani warusiga amanka lirzaage kafaafan utulkifaaya utlkifaay lakzaagay walkafala lakzaag waganaca allahu ilahay na ganacsiyey mankaasi ka ganacsi bimagi ka ganacsi aata allahu ilahay siyey ho mankaasi ka ganacsi wal ilahay sina ganalagadari sabra ganac ganacgaadslagadari kaasa yani yalibaniyar rasul muslim hadii ay ahlu tawxiid ya ah, islaamki haysadoo shanti salaad cibaadadiis wadood ahi abshay dadan dirane yani muslim toosan hadana walni soo on oo cibaadadan kakaalmaysa lakerzaago lankaasa yani liban yari rasuulka sala lahu alay wasalam liban maylare wal alwal ad falaasin an hel wal alwal ad kobsadaasan kubadbaadi falaaxda rawaa mayure adidka muslimun waan hakim bin usamin radi allahu taala anhu qaala hakim may ka golay saaltu rasuul lahi suaali sala lahu alayhi wasalam faacdaahuwa rasuulka siyay ni anisi uma saaltu suaalihu rasuulka suaali faacdaahuwa rasuulka siyay ni anisi uma saaltu suaalihu rasuulka si faacdaahuwa rasuulka suaali anisiye uma saaltu suaalihu anabiya suaali faacdaahuwa rasuulka siyay ni anisi uma qal nabiy naomay kagolay ya xakimu xakimo xakimo ina hada kan almaala maalkan e khalironki agaar ewu fi lcayni culwanki mayu fi lisaani faman akada lankagaadhu maalka bisakawati nafsin naf sakawnimadi kagaad burika lah liman alan barakeeye fi fima akadahu walisagaadi alan barakeeye waman akada lankagaadhu maalka biashraafi nafsin naf tadalucshe naf tadalucshe kagaadon naf goortaagshe mana naf goor goorsuroyshe kagaadon yani damacshe naf damacshe kakaadado lankan walkasiyoktaadoletasaas kakaado lam yubaarak lahu liman malmarka fi bima akadahu wa kana huwa man kaas may haadey kaladi ki oo kaliya haadey yaakul huwa ladiga ama walaa ashba ladiga derigan walyadu galan yadaaso alculya saraytiya khayrun khayr badan min alyadi ku khayr badanta yadaaso asufla hoosayti fala xakim xakim ay ka golay fakultan meray ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo walahi ladi macbuda kadhaaraday bacta biyay kaada kabi bilxaqi mutabisan alka dhehenta bilxaq haka dhehenta kabiya kadhaaraday laa arza ana ana manuqsaamiya axadan axad makunuqsaamiya bacdaka ad bacdiga shaya makunuqsaamiya adta kubacdilaylan walan warsan eri hataa ufaariga ilan kufaarigo addunya kufaariga siriya welay firi fakana abubakrin radia allahu tacaala canhu may haaday yadcuk in weraw abubakar xakiiman an weray liyucdiya huwa cumar abubakar siinsiyo hu xakiiman si alida misheer muslimiinta marki demi shar lasiyaami sharkasay sinsi fayaaba huwa xakim diiday ay aqbala in aqbalo minhu min abi bakrin shayan ku aqbal diidiy uma ina cumara cumar radialahu taala canhu marki khaliif nagrisuna dacaa huwa cumar weri huwa kiman weri liyucdiya huwa cumar sinsiyo huwa xakiman si alabami sharan si mana muslimiinti yani waktigaasay jihaadki ibaadeen wala lasiyaay faaba huwa xakim diidi ay aqbala in aqbalo alcaba sismadi in aqbal diidiy faqaala cumar cumar mere ya macshara lmuslimiin muslimiinta kulunkeediyo usidkumay markaati sinkadikada alaa hakiimi hakiim korshe sinka markaataysade anib ani anib acribo bandhikay aleyh alaa hakiim bandhikay agga agga hakiim hakiim hagshe bandhiki aladi haggaaso gasama allahu ilahay giibiyayo agga lawli hakiiman gibi fi hadalfey ganiimadan gibi inaan bandhikiya markaati sinkadikade hoofa yabaahu hakiim diiday reed ayaakudahu hakiim idigaadahu agwa anmagosiyay markaatinkadaarisi diiday falam yarza xakimu xakimu nusaamin axadan axadtaaso min annaasi kumid maku nusaamin awal maku baadana bacda nabina wa bacdi jaataatufiya huwa xakim ilaalaku awsa mutafaqun aleyh xadiiskana mutafaq wa yarza ey lam ya'kul min axadin shayan wa aslu ruzi annuksaanu lay ey lam yanqus min nuksaa axadan shayan bilakdi minhu an xakim ibni xisaam radia allahu taala anhu qaala xakim may kagole sa'altu suaali rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shee warsadi faacda xakim bin xizaam may yani waa kay masala may haaye horena yani waa kasirooyin lankasi dareeme khadijatu mido kuwaylid ya inan hayti kalkun iyo waa islaamala fadaay maha islaamne daay bacda fatxi maka ya islaami maki maka rasulka furadi yani muslimuna dulagaa leray dad muslimiin aho marki an idhabu fa antum dulagaa dadku lele subamalsan hays o leri o markaas islaamen kuman kun haayeen ka jari xakim bin xizaam maalgabeegna haay marki kalkun fatao gazwado xuneyn leeraw markaasa re rasuulka giibiyahay maal badan giibiyahay boqol bol neef dasiyahay usun rasuulka alwarsidi markaasu re an hakim bin mardhaw lah islam aruntu sadadlahwasil an hakim bin azamin radi allahu taala anhu gaala hakimay ka goolay saaltu suaali rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam suaali faacdahu rasuulka siyanisi uma saaltu suaalihu rasuulka suaali faacda rasuulka siyanisi boqol neef boqol neefaysi uma saaltu suaalihu annabiya suaali faada faacdahu rasuulka siyanisi markised boqol neef oo kale gaadi uma gala nabi ma yara ya xakiim xakiimo ina hada lmaala maalkan kan e eh, khalironki agaar e filcayni ila wal agaaran jeelin wal dooga ila jeela taas oo kale maalkan ilin jeeliy mana xulwanki may waay fi lisaani lisaanka wal may hanunga jeeliya taasa maalkan ilin jeeliyan mayu faman akada lanki gaado yani maal ilen wala deere may baloogiya maalka faidadiis wala laka deere lakin faidadiis mayle wa ini jeebka karoorlay markaasay wal sheene maje hakal al magashe faman akada lanki gaaddo yani wa kay maalkan kan e gaaddo bisakawati nafsin naf dhurowsha ka gaado nafta wala kasiiriye ba kinka targalay akinka sadeek ilmaa booti sidi lanki saafka gaaddo borika walan barakee lahu liman mankaasi walan barakee fi fima akadaw walisa walan barakeelo laakin waman akada lanki maalkan kan e gaaddo biashraafi nafsin naf damacowsha ka gaado lafti bada macahays lankan walkasio kifaylahas adoo leta iyo walaagilkasi mis lanka kasi naftis naftis anon diyaar hayne si weelas maleed gofkan waa walba kasuaalaha ekisi waman akada lanka gaadahu maal kagaadlo biashraafi nafsin naf damacusha kagaadlo ashraaf goortaago nafsan goortaaga wala kasio kifaylahas adoo leta lanki saas kagaadlo lanka wala dhiibo naftis lankan sa weelase saas kasi oo naftisan guurne wal naftis hakugofin hayne siweerasmilmigususi hortaba guriya saasansi waman akada lanki gaadahu maalki gaado biashraafi nafsin naf damacuusha ka gaado lam yubaarak mal barakeeyaw lahu liman mankaas malan barakeeyaw fihi fima akadaw walisdaadi malan barakeeya wakana alaakidu kano gaaday kan may mid nagdey kaladi oo kaliya kayala mid nagde yaakul huwa ladiga ama walaa yashbachu aladiga derigam walkasa damac ho bilaw maha wede markaas walbalisi daahay damacelay damac lay wede mama kaladi yar mid nagde yakul waladg ama walaa yashba waladg derigan juuculkilbi lere ey yani saasu juu shay wa eyg marka dadka faylamtasubanka derig wal yar hoob dare adina hahaleg bes mana saaso kolka saas oo kale juuculkilbua wa kana kaladigi oo kalena mid nagde yakul waladg ama walaa yashba waladg derigan walyadu galan yadaasoo alculyaa sarayta tan wala dhibaayte khayrun khayr badan min alyadi galanku khayr badan yadaasoo asuflaa hoosayta tan laadaytoa qaala xakim xakim ay kagolay fakultu anmer ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo markis bilan wacdiyay xadiiska man sheegi yabes waayo hadka kubacdoldad masuala ya rasuul allahi wallahi ladi dhaaraday wallahi ladi macbuda ka dhaaraday bacata biyay huwa ladiga kaada ka biyay bilxaqi mustabisan halka dhehanta bilxaqi dhehanta ka biya dhaaraday laa arzaw manusaamiya axadan aad bacdaka manusaamiya shaya makunusaamiya hadka kubacdilan bacdiga e walma kugaada inti inte hataa ufaarigana ilan kufaarigo addunya intian kugeeriyooda fakana abubakrin abubakr radi alahu taala canhuma yada yadcu huwa abubakr sin weraw xakiman xakiman weray liyucdiya huwa abubakr sin siya akiman siya lada misharan si fayaaba huwa xakim diiday an yaqbala huwa xakim in yaqbalo minhu yani min abi bakrin ku aqbal shayan ku aqbal diiday wa uma ina cumara cumar radi alahu taala canhu marki khaliif nagadisoon dacaa huwa cumar weray xakiman weri liyucdiya huwa xakim sin siyo liyucdiya huwa abubakr deh cumar deh yucdiya huwa cumar sinsiyo huwa akiman siyaanka weri faaba huwa akim diiday ay aqbala in aqbalo ya diidi ashay shay aqbal diidi la ole mera ay ay yaqbala minhu yera haddi yani waa kay shay an mafulhay hadda mafulki lahairi faaba diidi ay yaqbala in yaqbalo minhu si galo kacada fahinsana gadarad korsle ay ay yaqbala in yaqbalo hu shaygii akbalo minhu min cumara cumar ku akbal bidi waay udifa min athani lidalaalati lawal aleyhi kan lamaadal ku hadafe kan horay baho dela sheeg minhu sandiga jer haddana minhu min cumar waa mira naada lele faaba huwa xakim diida iyo akbalayn akbalo hu shaygii akbal diiday minhu yani wa kay masala min cumara cumar ku diidi faqaala cumar cumar reed markaatay macshara almuslimiina muslimiinta kulunkeediyo ushidu ana may markaati alaykum isi markaati singidika ala xakim korshay markaatasinka dhike ani ani macribu bandhike ala ala xakim xakim korshay agga akim akim akshen bandhigi aladi haggaaso kasama lahu ilahi an giibiyey ruk xaggan giibiyey lahu liakim an giibi hada lfey hanimadan dhadi an giibi huwa xakim diiday an yaakuda ini gaadoho ashay ashaygi ona bandhigi hu xaggaw ah, dhe faaba huwa xakim diiday an yaakuda huwa xakim ini gaado hu xaggaw gaado diidi taasa markaatasinka dhikaleer falam yarza xakimun xakim manuqsa mine axadan manuqsa min askaaso min annaas bacd nabina wabacdihi minku nuqsaamin xata tuwafiya huwa xakiimantilakasa mutafaq alayh hadiskana mutafaq wa yarza birain alahi yarza kumasain alahi kumamsatin alahi yarza ey lam yaakud magaadan wa min axadin axad hayshe shayan shay makugaadan waaslu ruzi ruz asal she annuqsaan nuqsaan waay manuqsaamin ilay lam yarza manuqsaamin waaslu ruzi ruziga oo misdarki asal shay annuqsaan waay ey lam yardaatlfasire ey lam yankus huwa haki manuksaamin axadan aad ke makunuksaamin bilakri gaado min min alhadku gaado makunuksaamin way wa israafu nafsi nafta damacokeed maylay wa ey tabalucuha tabalucu nafsi nafta damacokeed way wa damacuha damacu nafsi nafta damacokeed bishay shay damacaas way ahay tabalucuha tabalucu nafsi naftan goortaago shay wa bishayinan goortaagas shaygan lankan walkasiyo jeebka marku galantigingeli yartay laaytay maay taas bay tabalucuha baalacshad yawmana goortaagowsa bishayshen goortaaga oo marbo jeebshayba taabado lakin bilay mana waay yani baalacshadis bishayshay goortaaga i wa damacuha damacu nafsi nafta damacowsha waay bishayshay damacaas oo lankin walkas yartay laaytay maay daraayo damacow damac sidiye mana damac may lareyo daado yani dhata kubogsamta ler ninkana taas oo kel ceenkana dhata kubogsamsadi xuruufadba kalka lanki saaxiib damac nagdo weel oo walang reeban oo kale nagde walkisibe hooseen be saasumana sida xuruufteyn oo kale wasakaawat nafsi nafta sakaawadiye hiya sakaawat nafs maybua cadam lishraafi ungoortaagow lawaayo ila shay shay langoortaagow lawaayo wadamaci wacadam damaci damac lawaayo ibi shay ladamac lawaayo walmubaalaati wacadam lmubaalaati in aabuweelow lawaayo ibi shay lan aabuweelow washarahi mamanaango washarahi wacdamu sharahi mamanaango waayo ay wahiya wadamacu wahiya amerni wasakaawatu nafsi nafta sakaawadiya maybua nafta sakawalguulowshe maylana jeeda hiya sakaawatu nafsi maybua cadamu lishraafi in goortaago lawaay ila shay shaylan goortaago lawaay wadamaci wacadamu damaci damac lawaay fi fi shayla damac lawaay walmuwaalaati walmuwaalaati wlmubalati an aabaweelow وacadamu mubalati an aabaweelow luwaay bi bishayin an aabaweelow luwaay washarahi وacadamu sharahi mamnaan luwaayo mana intaasa yelele sakawat nafs وan abi burdata an abi musa alashari radi alahu taala anhu qala may kagol abi mus karajna maca rasuuli lahi sala الlahu alay salam ilahi rasul sha labani fi gazwati dulmaada labani وanaxnu sitatu nafari وanaxnu walaa naxnu nun sitatu nafarin ligofena baynana dhahdanana bacirun hadi nactakibu iskarbiano bacirka fanakibat may boogowtay agadaamuna lugyaalka iyo boogoween wanakibat may boogowtay gadama yani lamaday lugaad boogowen wasakadat may dhiyeena adasaari idoogaya dhiyeen fakuna un haanay nalufu naxn un ku duubaw ahaani calaa arjulina lugyaalkan korsho waa kuduubani alkhiraqa goodiyaalo latatarigya kaduubani fatumiyat hiya gazwadiyeedahaitilamagaaway azwata dati riac kabkabtin saaib hayti azuleedi lakamagaayo limaadi darteed kuna un haane nacsibu على nu hidhawhaani calaa arjulina lugyaalkan korshok hidhawhaani alkhiraga goodiyaala kala budburdata abu burdumay kagooley faxadasa abu musa abu musa alashcari sheekoy bihada alxadiia sheekoy uma kariha hu abu musa kahadi dalika alxadiia dalika taxaduta sheekadaas is xadiidka sheegya kahadi wakala abu musa may kagooley ma kuntu an mahaan asnacukisub maner bian adkura adkura inan huso alxadisa huso makasubineri mana qaala abu burdata may kagoolay kaanahu ana aba musa nimid kariya usoo kaaday an yakuna ini haado shayan haad shaygaas oo min camali camali abi musa kumida afshaafa fi haadhu camalkaas taasa kaadi mana camal ilahay dartus ilakindeeri inaad kafaafi kafaafid ma eh marki xadiidki sheegya maysare ma isheegdiyasari mana ma isheegdi ilahay dartus aikaasa kindere ma isheegdiyasare an abi burdata abi burda may lakuriya an abi musa an abihi la abi musa she alashaahi alashcariy her ashcari yani ashcariyinti yamanka booyen wahay radia allahu taala canhu gaal abu musa may kakolay kharajna bani abi burda awshe kuriya abi musa awshe kharajna bani maca rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she maashe labani abi musa yadla fi gazatin dulumaat kishe labani ahe yani saaso fi gazatin dulumaat وaنaحن وlhal naحnn sت نفri لنفrna ligof noo ena yani ahi sitة نفrin ligof ena baynana bacيr marki laymanjele ahe yani wa kay laysa muraad ana kula المشhrikiنa fi الغazati bo kana المشhtarikina kula yani lihaaden ma walba dulnkbahidonga ligof en manlijed bal manlijede han isrbiyaayan ligof hayan mana han ashcariyinte oo isirbiyaayeng a litaas of haayeng taasaan lijeedismel calaa baciirin waaxid kana sita wamacnaa nucaqibhuna narkabuhu waaxida bacda alaakhar calaa tadiil tanaawub lawbayton oo kale umacna yan koraanheliya kolka ngaylaya yani wa kayhen wanaxnu nasitatu nafarin yahan ligofaan baynanaa dhahdaan may haaday baciirun gurbugo yahaado nactaqibu naxnu niskirbiyaanahu baciirkaas iya lama tookishay tanaawub kudhaysan lama tookado walaago kure dareere adina dege kaasa kore litaas gaadid ba magalna lay mana dhibkaasa kasuna fanakibat may boogowtay agadaamuna wali ciidanka dhonga ligofaham usahaan isirbiyaayan lijeed ashcariyinta aya ligofaham fanakibat may boogowtay agdaamuna lugyaalkan iya boogoyen lugaay gabalkana shiidalow yani waa ka shiidan badanta xijaasdom shiidan badanta buuri shiiday mana fanakibat may boogowtay agdaamuna lugyaalkan ah wanakibad may boogowtay gadamaaya lamaday lugaa dhanina boogoyen may hadlaayo mus wasagabad hata adafar idooga iyo hoobden dhiye ido shid hoob dhoo shidololdareera manaa saas fakunaa numay hanayn alufu naxnu nuku duuba wahani lugaadifa kusocda wahayna dhiiga garay calaa arjulina lugyaalkan iya kuduubani alkhiraga goodad iya kuduubani dareer wahayna gooda kuduubani fasumiyad hiya gazwadiyeeda hayti walmagaawi gazwata dhati rigac kabkabtin saaxib hayti gazwadiye lari limaadi daraadeediye gazwatu dhati rigac kabkabtin saaxib hayti langari kuna unubahanay nacsibu naxnu nukuwiira wahani calaa arjulina dhogyaalkan korshokiraani alkiraga goodiyaala dhugaa goodka dubanridasuriga kabkabtinsaaasasalnga qal abu burdata abu burd may ka golay faxadata abiya kadhiganta faxadata abu musa abu musa sheekway bihada xadidka sheekway uma kariyahu abu musa may ka haday dalika taxaduta sheekadaas taasay si sheegi ka hadi wakal abu musa may ka golay ma kuntu an mahaan asnacu kisubi mahan bian adgura inyauso hu alxadida husaki kusubi mahan yaabua ay sheegna ifaylahay ter yaabua qala abu al abu burdat abu burda may ka golay kaanahu ana aba musa aba musa waa lamid kariya ad kariya huwa abu musa soo kahadi waa lamid an yakuna huwa yani wa ka an yakuna ini haado an yakuna huwa abu musa an yakuna ini haado shay an shay haad shaygaaso min camali camali bay musa kumide afsha kisaafi haad saasa kahadi wa kaanahu ana aba musa kariya soo kahday an yakuna yani wa kay huwa abu musa ini haado shayan min camalihi afsha an yakuna in haado shayan shayaas yani min camalihi camali abi musa abi musa camal shay kumid eh an yakuna min camalihi camalhu camal shay shay an haal shaygaas oo afshaa huwa abu musa faafiyayhu shayga faafi ini haado camal shay kumid haas taasa kaadiy mana ma in faafidi camalka walcamal ilahay dartiisan suubidi sasa kana an aba musa kariya kaadi waalimid an yakuna ini haado shayan shayaas min camalihi camali abi musa abi musa camal shay kumid eh yani afshaaki faafi haada hu camalkaas faafi haada isoo kaadi wa lamid way متaفق عaليه وعan cمr بن تkلb cمر بن تkلb mayl kuriye بفat ta lri tadas almsناti lama dhawiisay fog kor amar ku dhawiisi وaiskan الcyni وbiskan الcyni enta reebo she lafri entaso mcjamati lidhawiisi وakasri laami laamta hoos o she lafri رaضi الlahu taعala cnه cمر بن تkلb ana رasuul الlahi sala الlahu عليه وasaلaم utiya hua rasulka linsheeni bimali maala linsheeni aw sabyin بsabyin kafaaliya linsheeni fagasama نabiy nabagb almala bacd nabi nab rijaalan asi taraka nabiy kutabay rijaalan kutabay fabalaga may dereey anabiya may dere an aladina kuwe taraka nabiy nabo kutabay tabu degaale faxmida huwa rasuulka macdi allaha taala fama sanaa huwa rasuulka mani alay alalah uma qaala nabiy nao may kagoolay ama bacdu bacd almadkuuri fawalahi akdaarda inian la udisiya arajula ofasiya waadaw anaan kutabe arajula kutabe waladigi adaawan kutaba axabu lijeran badin ilahy anantiga min aladi linjeran badinyi ucdi anasiya walakin yasayata inama inkalmaane ucdi ansiy aqwaman qoomi yaaliyasi lima liajli maagi daraadedi ansiye hara an aragaw fi gulubin gulubil qoom qoomkaas kalbiyalsuk aragaw min aljaza irgaganang e walhalaa imamanang e waakilu tala saarade waakilu waakilu tala saarade aqwaman qoomiyaalan antala saarade ilamaag antala saarade jacla lahu ilahi wele fi gulubin gulubil aqwami qoomiyaalkas kalbiyalsa weli min alghina tanaanum e walkhayri min alkhayri e minhum min aladina min alaqwami qoomiyaalkas gulubti antala saaradaw may kumid a camru bnu tagliba kumide qala camr bnu taklib camr binu taklib raawi lxadis ameedayo hawalahi aknaarday ma uxib ana an majeli ana lii ini an insugnaato bikalimati rasuulilahi bibedeli kalimati rasuulilahi sala lahu alay salam ilahi rasuulsha kalimadiis bedelsa insugnaat majeli xumra nacami nicmooleytiidiya gadgadudin wa xumra nacami nicmooleytiidiya gadgadudin in insugnaat majeli sawa ma yura adeedka albukaariyo alhalaacu halaac may leray huwa halaac ashad ljazaci argagaha daron wa wakila may leray allajaru dhirf waay ay alab dhirf wa وan amr bni tagliba bifati tay akri camr bin tagliba taadaso almusanati lalam dhabisiye foogu korramar ku dhabisi camr bin tagliba waiskan lcayni tagliba waiskan lgayni en kareeboshilakri tagliba en almucjamati lidhabisi wakasri laami laantulooso tagliba ma labda laywa radi alahu taala an wal soo sheegalas radi alahu taala an ana rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam utiya huwa rasulka linsheen bimaringa linsheen aw bisabyin gafaalalansheeni gafaala obler maybua bilan gaalad oglaadiy bilaanti o ah mismaalalansheni shakraawle fakasama nabina wagibiy walmaala maalka yagibi baalki sugahay misgafaalihelag yagibi faacda nabi nawagsiya rijaalan dadyasi adrac bin xaabista iyo huyaynat bn xisna iyo dadkaasawalsi wataraka nabi nabu rijaalan aku tabi rijaalna walba masiin dadki oo markaas ducafaa lguluub haayeen guluubti daciifiminta hayen awalsasi kigalbishonka islamka sifilan galan oo kale weli dad madaxyaale markaas oho islaamin ahayn watarhadumaay kalku mualafatulgulub ahangansi wataraka nabiyun aba kutabay rijaalanga kutabay dadna walmasiin oo taabtisu suubnaayn dad ahayn walmasiin kalkun wal siyaw wal si islaamti manaha nususiyaas macabilay eh kofkun sika dhagan kalansi o sudhiko rasdiyeedahay ke fa may deerey anabiya nabag may deerey sala allahu alay wasalam ana aladina kuwii gesho may ku deerey taraka nabiyu nabo kutabi bacta bu degaalen adeersi dadki ad walansiina kadegaalin rasulka dadkaasay walsiya unugi o diintan sida hayni ini walmanusiyaayo sa ereng aleri mana facamida huwa rasulka macdi allaha taala ilahi macdi uma asna huwa rasulka mani aley al lahi uma qaala nabiy haw may ka gore ma bacdu bacda almadkuri kan adila sheegi bacdishe fawallahi akadaarda ini ana la udisiye wari arajula kofya siye waadacu anana kutabe arajula kofna kutabe waladigi adacu anana kutaba wa axabu lijeelan badin ilay anantike min aladigi linjeelan badinyi ucdi ana anasiyaw kan anasiyaw i kan wala ansiyaan kan wala ansiyaanlinjilan badany waladigi yadacu anana kutabaw ya axab ljelan badany ilayanantike min aladigi linkujelan badanyi ucdi ana anasiyaw walakin i hase ahaatee inama inkalmaane ucdi ana anasiye aqwaman goomiyaalya siye limaagi darteed yan siye ara anaan aragay fi gulubin gulubil aqwaami goomiyaalkaas gulubtiyo ka aragay min aljazaci argagaha eh walhalaaci yani waa kay min aljazaci argagaha eh walhalaaci mamnaan eh galbisho mamanahan walaarnlasiyo falaayana argagaasny iskumacnahale jazac iyo hala iskumacno le yani waa kalimaagi daraadeed yansi araan argay fi gulubihim gulubi ladina gulubi agwaami goomyaalkaas galbiyaasho ka argi min aljazaci argagaha walhalaaci argagaha ho mamanan e eh. waakilu ana tal saarday ana agwaaman goomyaalan ilaa maagi an tal saarday jacla lahu ilahi wale fi gulubihim aman gulubi agwaami goomyaalkaas galbiyaasho ilahi wali o min alghina tanaadnama e eh. hina nafsi ilahi siy eh. walkhayri min alkhayri iman e iman kalbisho kajaro nta saardeer kalbisho marka gasan imaanka bu zina nafsiya kabuta kalkuyo anasa ilahi inta lasaar khair kasa inta lasaardeer ay kumide minhum min alagwaami goomiyaalkas inta lasaarda guluubta wala guluubti wala kajar inta lasaarda may kumida minhu min alagwaami kumidaadi camr bnu taklib ara lcadiis camar binu taklib kumidaadi rasulka markaasa mayliya camara hadley qaala camr bnu takliba meray fawalahi kadaarday ilan hadii rasuul lahi sala lahu alay slam kumarkaasa nagdahay dalbishe dadka goroogtiyo ilaahay hina nafs iyo iman weelinay ba kumide camar binu taklib amaan win kolku camar binu taklib dadkaasa kumidesal qaala camru bnu taklib ameray fawalahi kadaarday ma uxibu majeliya ana li ini an insugnaas majeli bikalimati rasuuli ilahi bibedeli kalimati rasuuli ilahi sala allahu alay salam ilahi rasuul shay bedelshe insugnaadang majeli xumra nacami geelkidis gadgadudo addunyaski inkataylelakasiyey kalimadaasna walkao bedelade majeel yari mana wal alwali addunya may ku jira kalimadaas walka kahadlay oo taas yari amaantaas eh dadka qulubtiyo hina i kheer ilahay wala iman wali may kumid ah camar bin utabliga markaati in wa rasuululahi nku markaati nagalahay taasa walka doorsado kalimadaas walka doorsado maleri geelkiidis gadgadcadta waktigi hor may hayn geel gadgaduudumaan on jiren kalkun geelkiidis gadgaduudum yani maka doorsada kalimada rasuulka sala allahu alay wasalam rawa lbuaari buaari adis uri alhalaacu macnaahu markaso jazac ilay waay weli kudoranto huwa hala may lera ashad ljazaci argagah eedan doron wakila may lera huwa hala may bua adbajar xanaag waay alalabu dhiraf waay wanatin bin izami radi allahu taala canhu ana nabiya sala lahu alay salam qala nabiy naumay ole alyadu yadaasol culyaa saray ke kayrun badan min alyadi galan ku kayr badanta yadaas asublaha hosayso alyadu yadaasol culyaa saray sanwaladiibas iya kayrun kayr badan min alyadi ku kayr badan yadaas asublaha hosayso wabda bilaaw biman bilaaw tacuulo tajibu nafaqatu calayka dadkaada nafaqadiyo ki waajibaas horta kubilaaw wakayru sadaqati sadaqata an khayr badan may bua ah can daari hinan can hinan deegtongaysati haati wa waman yastacfif lanki dhoorsado yucifa dhoore manka allahu taala dhoore waman yastagni lanki deegtooman yugni deegay manka allahu taala deega wa mutafaqun caleyh waanakin bin cusaamin radi allahu taala canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam qala nabiy may kaol alyad yadaaso alculya sarays ya khayrun khayr badan min alyadi yadiya ku khayr badan yadaaso asuflaa hoosay wabda bilaaw bimanka bilaaw wal dhiibowka may kabilaawase taculu adbilas danka adbilas orta kabilaaw waajibta kudhiibu wabda bilaaw biman taculu biman tajibu nafaqatuhu calayka danka nafaqadiski waajibaadka bilaaw wa khayru sadakati sadakatan khayr badan infala badan can dahri kinan deegton hishati hati udahri daaila an zariinan an inan deegto maysatihati waay wari ad kudeegtoomas wari kuzais marka diibta taasa sadagan khayr badan fal badan waman yastacfif lanki dhoorsado oo dadka wal warsana yucifa dhooreh manka allahu taala ilahay dhoore wal oo amantiiso xaaji dhibaata goboto oo xaajadaasay ku yani waa kay kufududaysada ilahay infududaayo siye laakin waman yastagni lanki isdeegtoomiyo is ilahay sikasabro kadeegtoomon yugni dere imanka allahu taala ilahay deege ay walkadeegtoomo ilahay siya mana kaalma ilahay mutafakun aleyh hadiskana mutafak waay wahada lafdan kama lafd bukaari bukaari lafdishay walafd muslim muslim lafdishayna he aktaru ki gaabon minhu min hada lafdi lafdan ku gaabinyi waay qaala may mucaawiya mucaawiya may ka goolay qaala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsi may goolay laa tulxifo ang nagnagdeen ilxaabti waay fi masalati suaalanka nagnagdeen wa o wallahi kadhaarade laa yasalu masuaalani an ahadun had minkum isin halkin kumida sheeng ni suaal oo fatukrijuha biido law liman mas'alatu suaalis minianagay sheegan biid walaal ana anina karin law liman mankaas lakaadaw oo fa yubaaraka law liman mankaas lambarakay fi maagi lambarakaydee acdayto mankaasi rawa muslim muslim adisna wuriyey waan abi cabdiraحman kunidis abi cabdiraman nankalera melk uriyey magashi mucaawiyat n abi sufyan naleray abi sufyan hadin magashi sakr bni xarbin sakr bin xarbna magashi leray radi alahu taala canhuma qala sakr may ka goley qala rasul lahi sala lahu ala maya qala mucaawiyat wa mucaawiya may ka goley qala rasul lahi sala lahu alah wasalam ilah rasulsi may goley laa tulxifu yani wa kay masala anka nagnagdeen fi lmasalati suaal anka nagnagdeen walisi walisi dambadida laa tulxifu anka nagnagdeen yani wa kay suaal anka nagnagdeen wa aw suaal yani ilxaafka may leren wa huwa waman sa'ala walahu ma yugnihi fakad alxafa fi lmasala lileras lanki wal deegawna qabo markaas bacdu suaal furo walisi ero suaala ka nagnagay lankusule wala haysa wala ka darsada godeen bu fakartisan butuka bacd markaasa wal hadina sii suaale markaas mayba kaasa lera ilxaaf kalkun waman saala lanki suaalo laa tulxifu suaalan badiren eri rasul sala allahu alay salam fi suaalan kaxel dheeratan badire fa wallahi akdhaarda laa yasalumu suaalani an axadu suaal axad kaas minkum isinsinkumida shayan shay mi warsada oo fatukriju bido fatukrija bido lamad wal sheeg fatukrija masalatu masalat laxadi hadkaa suaalisan bido law liman bido mini aniga shayan kubidreed walhaal ananina kaarium kaadaw law liman man kaasa kaadaw wasiyo diyaari nin hayne usubayso aldaraaje nambi majar oreed fay barak ala barakeeyo law liman man kaas ah, an madiyaas waay fi maagi lan barakeey acdaytu ana siyayhu man kaasi lan barakeey madiyaas waay rasul kolki yani suaalo iya dadlo hay daarayahay dadlo kureebahay adoo wal haysa wal suaalo hawaama wacdeet yani waa kay muslimun imaamu muslim iyo waay wa can cabdullaahi cabdullaahi abi cabdillahi lay waay waan abi cabdillahi mayl kuriyey waan abi cabdiraحman awf ibni malik alajacid radi allahu taala anhu qala abi cabdiraحman may golay kuna unhani cinda rasuuli lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsi balisarogni tisatan sagaal yani osamaniatan hani osabatan todob yani faqala nabiy may ka golay laa tubaayicuna mala balantamasana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsi mala balantamasana wakuna una may hanay xadiisi ahdin zamankood ku usub yani bibaycatin balankuusub fakulna mernay kad baayacnaaka kila balan tagnay ya rasuul allah ilahi rasuulkiisi ab kila balan tagnay hadana sakina balantamaan uma qala nabiy mala laa tubaayicuna mala balantamaa sana rasuul allahi fakulnaa una melgad baayacnaaka ab kila balan tagnay ya rasuul allah ilahi rasuulkiisi uma qala nabiy mala laa tubaayicuna rasuul allahi qala nabiy ma qaala qaala cawfun cawf binu malik may goolin fabatadnaa fidini aydiyana gacmiyaalkan fidin wagolnaa meernay heegad baayacnaaka ab kila balan tagnay ya rasuul allah ilahi rasuulkiisi o oh. oo oh, dhayba kila balan tagnay faclaama may nubaayico kadanaki nabalantamaan qala nabiyna may gore may kalbalantamaasana yani ala an tacbud llaha ilahay caabuda walaa tushriku nlawadaajine bi bilahi shaya fasir waa jumladaas jumlada hore fasiraas wasalawaati salaadi ala yasinka nabalantame alkamsi sante watudicu cabida waasara nabiyna wasiraysada kalimatan asiraysada kalimadaas oo khafiyatan garso walaa tasalu naasa dadkanan su-aal shean su-aal sa rasulka yadi fakad ra aragi bacla ulaaika kuwaas an nafari nafarkaasa bacdigoodi aragi dadkiyohay bacdo kumide yaskudu sawbu axadin axadin nafar nafarkaas koosho jeedadkaydiya yasalu huwa axadki suaala laa kama yasalu huwa axadkin suaalan axadan axadkaas oo yunaawil ndiiba hu axadki iyaah jeedadka ndiiba suaalan walkal iskudhaafata ulakudhiidi haynirtirbudun neefkan kudhawda maran suaalasin kutaben balankin oofiyen awama yuri adifka muslimun imaamu muslim iya weriyo may leeya yani abi cabdiraحman kunidi saxaabig leray awf ibni malik alasjaci radi allahu taala canhu kala coof may kagoolay coofaad la kuna unhani cinda rasuulilahi sala الlahu alay wasalam ilahi rasulka ibdisahani tiscatan sagaalyahani o tamaniyatan hayni o sabcatan todbi hayni faqala nabiy naumay alaa tubaayicuna la alaa tubaayicuna malabalan tamaasana rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulsha malabalan tamaasana wakuna unumay haanay markasa rasulkana leeyi xadiii ahdin zamankooda ku usub yahani bibaycatin balanka usub madhooli rasulka balanta hadina san eri keso kulnaa mere hegad baayacnaaka waabakila balanta ba ya rasuul allah uma gala nabiyna umere alaa tubaayicuna rasuul allah ilahi rasulsa milabalantamasana fakulnaa mere kad baayacnaaka kila balanta miba ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo uma qala nabiyna ume ul alaa tubaayicuna malabalantamasana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam malabalantamasana gala nabiyna ume qaala qaala cawf cawf marki rasuulkiisa tusoka nagya merne fabasadnaa fidinay aydiyanaa galnyaagan iya fidinay rasuulka galantagelinay labalantamo wagulnaa mernay ha eekad baa yacnaaka waa bakilibalantagnay hin ya rasuulallah ilahay rasuulkiisiyo waagodhay bakilibalantagnay faclaama may haddana nubaayicuka hadda may kilibalantamaan qaala nabiyuna omay kagolay ahe tubaayicuna tubaayicuna ni ani ilibalantamasan ala anlaa tacbudu ala an tacbud ala ala an tacbuduu aabudaasan ay kilibalantamasan allaha tacaala bese ilahay keliye caabudaasan ay ilahay das caabudaasan hilmalantumasan walaa tushrikun lawidajanbi bilahi shayan si hada fasirta lajuma tafsirla wasalawaati wacala salawaati salaadyaala inisin gududaasan ay galbalantumasan salawaadkaas oo alhamsi shante waktisha kutukudaasan dalgalon welaneen kutabaan watudiicu an tudiicu adiyaasan ala an tudiicuwa ini adiyaasan ay galbalantumasan waa sara nabiy nabo siraysday kalimatan siraysday kalimadaas khafiyatan hiya kalimadeeda garsan walaa tasal nsualnakalabalantamasan ala an laa tasal in suaalan anas dadka shea warsuanakalabalantamasan falaqad raaytu oofala falagad raaytu arageri bacda ulaaika kuwaas anafari nafarkaasa bacdigoodi aragi yaskudu dhiyaw sawdu axadihim axadi nafari nafarkaas koosho jeelasay dhiyaw famaa yas'alu huwa axadkin suaalan axadan axadkalan suaalan axadkaasoo yunaawilu huwa axadkan dhiibow hu aadkaas kaase iyaahu asawba jeelaskin dhiiba usuaalan a walkala sudhaafata ulakudhiidi sirbado ayn dhiiban garaane argeer si suaalan kudhoorsaan balanki ofin rasuulka barantame waanlaa tasalu ala anlaa tasalu naasa shayan taas rawaama yurey balan kolka yani dadka dhon aan yaal balankaas rawaama yurey adayku muslimun ay waan ibni cumar wala